alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum wraxmat ullah salaat lmusaafir walmariid ayaynu ku jiree waxaa safarku ka mid yahay waxyaalaha mashaqada iyo dhibaatada ah dabeetana markaa ilaahay subxaana wa tacaala wax badan buu dhexiisa fudeydiyey waxaa ka mid a ah salaadii in lasoo qasriyo markaa qasrinta xadiiska koobaad ee caaisha maxaa laga qaadanaya ay tidhi awalu maa furidat isalaatu rakcatayn sheekhu muxuu xadiiska u keenay in asal asalkuba yahay salaada waqtiga safarka in la qasriyo saa ogood ba culimo in badan oo ka midii waxay ka qaateen wujuub sida ibnu xasm daahiriyadoo kale iyo culimo kaleba waxay idhahdeen in salaada la qasriyaa ah waa waajib waayo waa asalkeediiba culimada in badan oo ka mid ah waxay ka qaateen maya waa sunna mu waa sunno aad loo adkeeyey bale culimadu waxay dhahdeen laba hayo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo salaad dhamaystiray fi safar salaad dhamaystiray fi safar saasay culamada qaarkood tacbiiriyeen markaa in la qasriyo almuhim waa sunno adag weeyaan in la qasriyaabaa xagga sunnaha aada ugu dhow caaisha markay tidhi ana nabiya sal sala allahu alay slm kana yaqsuru fi safari wayutimu wayasuum wayufdir ma xukmu hada alxadiis ya xadiiskaasi qeybtaas waa daciif ruwaatuhu hiqaat haba la idhaahdee dee sheekhu wuxuu damaanad qaaday un inta warinaysaa inay yihiin iqaat lakin isagoo siqaad ay warinayaan baa shuruuddii kale la waayi kara oo dabdigii iyo cadaaladii buu damaanad qaaday laakiin xadiisku cillo kale u yeelan karaa munqadic buu noqon kara wax kalaa cillo kalaa iman karta intaasoo cilloo kale jiri kara haddaad aragto riwaayatoo hiqaat maaha macnaheedu waa saxiix ma macluulkaasi markaa waxa weeyaan inuu aanu ansixin isagoo marfuuca oo nabiga loo rafciyey aleyh isalaatu wasalaam ee mursal wey yahay mawquuf waliba mawquufkana ficilkeediibu ku ansaxay walmaxfuudu can caayisha sida xadiiska markaa inta saxda waxa weeye maxfuudka laga hayaa can caayisha min ficliha wa qaalat inahu laa yashuqu calaya bayt aniga arrintaasi wax dhiba igumaaha waxay sababeynaysaa rasuulku waa kii tilmaamay aleyh salaatu wasalaam salaada waad si kasoo warisay in markaa la faral yeelay iyadoo labaa salaada musaafirna ay sidaaba tahay waxay u fahamtay maxaa loo qasrinayaa salaada waa limashaqa soo maaha markaa waxay leedahay anigu xoog baan ahay o maaha oo iyadu fahamkeedii weeyaan fahamkeedana maxaa kasii horreeyay caaisha radi canha xadiiska nabiga aleyh salaatu wasalaam inuu qasri maca dalika dee labada wajaba inay ba haddana ay ka fahamtay iyado laftigeedii o in la qasrin karo iyo in la dhamaystir karo fahamka saxaabiguna ma sahlana mar haddii aanu daliil ka hor imanayna ma saxaabi kara hadday marka matalan xadiis amba aayadu ka hor imanayo lama qaato fahamka saxaabigii la qaadan maayo iyo ficilkiisana saxaabi kale hadalkiisa ka hor yimaadana ma kala mudno oo waa kala rajaxdaya un keebaa daliilka u dhow baa leegaya haddii aayad iyo xadiisaanu ka hor isla markaa saxaabi kale oo khilaafayna aanu jirin hadalkiisa siisa loo qaadanaya saxaabigaas waayo iyagaa dee u faham dhawaayo xadiiskan in allaha yuxibu an tu'taa ruqasuhu kama yakrahu an tu'taa macsiyatuhu maxaa laga fahmay xadiiskaa ah? ay in ruksada la qaato mar hadduu ilaahay rukseeyey gaabintaas iyo afurka iyo kuwaas o dhan la qaato kama يحب an tu'ta cazaa'imuhu cazaaim shamcu cazima cazim macneed waa maxay waa shay maczuum bimacnaa laysku go-aamiyo إن ya ina dalika min cazmi murogle markaa waajibaadkii iyo mafruudaadkii weeyaan sida ilaahay salaadii faralka ahaydba waajibkaa uu doonayay inuu kaa uu jecelyay in loola yimaado ayuu kaa uu dadka u ruqseeyay ina ilahay jecelyahy loola qaaso masaafadii anas kaana rasuulu lahi salى الlaه ala slm ida kharaja masirata halata amyaalin aw faraasika horta awdaasi waa shaku min araawi raawigaa shakiyey bay leyihi raawigaasna waa shucba shucba bn xajaaj oo kale amyaasha iyo faraasikdana maylka waa inagii soo aragna waa kilomitr iyo ilaa lix boqol iyo dheeraad ilaa toddoba boqol meelahaas la gaadhsiiy farska markii lagu qiyaasayna wuxuu dhigmayaa alfarsakh waa halaaثata amyaal farsakha muxuu dhigmayaa ya saddex marka halkan iminka laba arrimood oo kale fog weeyaan halaaثata amyaal o faraasikha waxay mar haddii sh raawigiiba shakiyey ta badan baynu qaadan inaynu ka camal falaynaa oo ah halaaثati faraasikha oo udhigmaya imse udhigmaya markaa ya ha way haye ya haye himsorgman haye haye himsorgman si haye tiscata amyaal de ila mid kastaaba saddex buu dhigmayey halaaثata faraasika halaasa fi salaas kam saddex saddex ku dhufo waa tisca ha halaaثati amyaali aw faraasiqa marka faraasiqday qaadan halkan iminka saddex mayl la yidhi iska tuur maxaad ka soo qaadaysaa sagaal sagaal mayl marka oo halaasa faraasiqaa waayo taxdiidka xadiiskii kale soo aragn xadiikan kharajna maa nabiy maa rasuuli lahi sala la ala sl min madinati ila maka fakaana yusalii ragcatain ragcatain xadiiska waxyala ka qaadana waa ka mid ah qofka xaajiga ah ee cumro ubaxaya amba xaj ubaxaysa laftigiisu inuu musaafiriyo salaada qasrinayo xataa markuu joogo mina uu joogo iyo carafa iyo uu sameynayaa qasrintaas marka qofki intu musaafirka intuu socodkaa kusii jiro iyuu kusi intuu sii socday intu soo socda wal cibaado gaarabaa ho socday xadiiskan cabd llahi bn mar sagaal iyo toban sheegay aqaama nabiyu sala اllah ala slm tiscata cashara yaqsuru fi wa fii lafdin bimakata maka goortan rasulku joogo horta de waaynu garana waa fadxu rasuulku magaalada maka uu furtay sanadkii sideedaad sagaal iyo toban buu joogay me toddobiyo toban buu joogay labada riwaadba oo saxiix markaas sidee la isku waafajiyey waxaa la isku waafajiyey in la idhaahdo labadii cishe ee midna uu soo galay midna uu sii baxayey ayuu ka reebay marka markuu toddobiyo tobanka sheegay saxaabiga sheegay markuu sagaal sagaaliyo tobanina labadaasu ku daray si kastaba ha noqotee maxaa laga qaadanaya qofkii intuu mutaradid yahay inta uu leeyahay maanta bax berri bax ee uu sidaa markaa uli hadduu dana muddo dheer ba ha ku qaadatee sida aynu soo marray cabdillah ibn cumar iyo in azerbajan waddanka la dhahdo oo kale lix bilood ay ku xidhnaa ku xadhibnaayeen oo dabeetna intaa ay qasrinayeen laakiin qofka niyooda iqaaba niyooda ee yidhaahdaa bil baan iska joogaya say culimo badani log adilo isku geegeeyeen ay ka soo saareen waxay dhahdeen afar cisho ayuunbaa qasrinta iyo jamcinta loogu ogolay kuwaas wixii intaa ka dambeya wa dhamaystira in buu niyo iqaama cayima buu niyooday qaarkoodna waxay leyn may mar hadduu qofku aanu meeshaba deganayn waay kaana kasoo gudub wa fii ukra hamsa cashra iyo thamaani cashra waaba la daciifiyey labadaa iyaga tabuuk rasuulku cishriin iyo oban buu ku nagaa waxaa la sheegay in markaa intuu madiine ka maqnaa ilaa tabuuk qolada siirada waa inaga ku aragnay khamsuuna yowman markaa maxaa laga bilaabaya dee intuu kusii socday intuu soo socday intuu tabuuk joogay ya waa muddata khiyaabihi taas cishriin iyo ma haddana yaqsuru waayo dee intaa weli musaafir bu ahaayoo rasuulka ala sla slam jihaad buu meesha utegey nimankii uu meeshaa utegeyna waa ciidankii ugu badnaa buu kaxaysa rasuulku halaaثuuna alf waa jaysh اlcusra waa dagaalka keliya rasuulka alay slat slaam uu sheegay halkuu halkuu weerarayo bil ka horna uu sii sheegay isagoo rasuulka alay slat slam markuu dagaal qaadayo sarbeebi jiro meel kale sheegi jiray si aanay cadowgiisa uga sii tabaysan laakiin kabil baa lasii diyaar garoobaya waayo waxaa lagu yihi nimankii romaniyiinta ciidankii damaayo dowladdii dee nimankaa reer yurubka maanta la dhaha ee halkaa berigaa deganaa turkiga caasimadoodu ahayd istanbul caasimadda maanta la dhahdo ee heraqle markaa qustantiniya loodhan jiro ayay caasimadooda u weyneed siyaasadu ahayd dabeetana dhul fara badan oo muslimiinta imika ay leeyihiin oo arabtu leeyihiin baan ujeeda ana way ka talinayeen dowlad ciidan xoog badan bay ahayd markaa rasulka waa lgu halkaas isku soo urursado ciidankaa badan buu kaxaysta ilaahay qadarkiisa arrintii haddana ma may dhicin amba iyagii ha baqdaan amba warkaasiba rasmi ay noqonin laakiin dadkii kale ee eh, halkaa deganaayee nasaarada ahaabuu qaarkood heshiis la soo galay oo jinsiyadii iyo wax lamid a ah dowmatljandal buu gaadhay haddaba intaa rasuulka ala sla slam maadaama aanu marka hore muddo xadidan aanu cayimanin sidaasuu waday wuxuu siyaad keenaya intii hore rasuulku magaalada maka deganaay oo kale joogay oo kale ee uu markaa intuu musaafirku isleeyay berri bax maanta bax laba cisho kadib hawshaas goorta ku dhammaato sanadba ha ku qaadatee qasrigaa wadaya way niyaddii bu day ka yahay musaafir xadiiskan kale can anas radi allahu canhu qaal qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alay qabla an taziiqa ashamsu taziiq macnaha ah tamiil soo maha akhara duhra ilaa waqti اlcasr uma nazla fajamca baynahuma waa haddii uu guuro intaan duhurka la gaadhin jamcu taأkhiir markaa uma nazla fajamca baynahuma faida zaaqat الshamsu qabla an yartaxil sala الظuhra uma rakib marka halkaa maxaa laga fahmaya xadiiska intaa haddii uu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam cadceediyo xilligii duhurka taagan uu gaadho uu baxo duhurkuunbuu tukan jiray ee casarka muu soo qadimi jirin oo jamcu taqdiim muu samayn jirin saa awgeed ba culimada qaarkood jamcu taqdiimka waxaa la haaba ay diideenba oo maxay ogolaadeen oo kaliya jamcu taakhiir lakin waa qowl daciif oo intaasoo adilo kale ah tilmaamaysaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiirba haddaba xadiiska intaasaa laga fahmay isaga lakin riwaayada kale wa fi riwaayati wa fi riwaayati alxaakimi fi larbaciin oo arbaciin gaaru isagu leeyahay بsnaadi صaحيح slى الظهra والcasra ثuma rakib duhrkii casrkiisu geeyey markaa iبn xajar wuxu wa صaxiix sanadkaas iyadoo culimada qaar kaga daba tegan ay jiraan wala abi nucaym fi mustakraji muslimi kitaabka muslimka uu kusoo saaray mustadrak iyo mustakraj baa kala jira waad arki doontaan insha allah musalaxaad ku arki doontaan mustadraku matni cusub buu keenaa mustadrak cala saxiixeyn xaakim ba leh wuxuu leeyahy waxaa jira axaadiis shardigii bukhaari iyo muslim waafaqsan oo ay hay inay soo saareen markaa wuu haleeshiiyey weyaan istidraagaas uu ka dabageeyey mustadrag baa la odhan kaas mustakrajkuna abu nacaym oo kale iyo bale mustakrajku wuxuu muhiimadda siinayaa sanad cusub oo kale inuu xadiisku helo matnigi waa matnigii hore lakin muxuu muhiimad badan siinayaa inuu sanad cusub oo kale oo uu kusii xoojinayo iyo duruq fadar badan oo kale xadiiskii inuu helo markaa mustakrajka muslim wuxuu yihi hadduu hadu la markaa mustakrajka muslim iyo muslim way kala duwayn mustakraj waa ka dheeraad oo waa xadiis saxiix iyo daciif buu noqon karaa sheekha ka dabageeyey kaana ida kana fi safarin rasuulku wuxuu alayhi الsalaatu wasalaam markuu safar ku jiro fazaalat الshamsu sala الظuhra wاlcasra jamiica uma اrtaxa markaa jamcu taqdiim kama tilmaamay kaas labadiina waxaa laga fahmaya labadaba inuu jamcu taqdiim iyo jamcu taqiir labadaba sameynayay xadiiskan kale ee markuu joogay xaggaa wacan mucaad radi allahu canhu qaala akhrajna maca nabiyi sala اllah ala fi gazwati tabuka fakana yusali duhra walcasra jamiica marka adma ohan wuu soo qadimi jiray wuu soo dimi jiray labadiiba de way ixtimaashaa kolba ka maslaxadu tahay musaafirku u arkayo dantiisu maanu yeelay wlmaqrib walcishaa jamiica saas oo kale salaada subaxyada lamana qasriyo salaadna looma geeyo lama jamciyeyda وعن بن عباس رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sلم لا تqصر الصلاة في أqل في أqل من أربعة burudi أqل maxaa loo hoos dhabi waayey idinkaa sheegi doona min أربعaةi burudin burud waa jamci horta beriid beriidkiina waa arbacatu faraasika beriidka waxa isla yaqaanina marktaas afar farsak farsak kasa muxuu aha markaa soo maaha markaa saddex afar ku dhufo labaiyo toban soo maha waay labaiyo toban afar ku dhufo ya sideed iyo sideed iyo afartan sideed iyo afartan waay sideed iyo afartankaas oo u dhigmayo ilaa sideetan wax ku dhow ilaa sideetan kilometr ilan ilan mid kastaaba wuxuu ahaa sideed iyo afartan mayl sideed iyo afartankaasi maaha sideed iyo afartan kilomitr maaha ee waxaa ku jira haddana kilomitr sideed iyo afartanka waxaa ku jira ilaa soddon ilaa soddon iyo labo kale oo kilomitriskia ya waxaad ku dhufanaysaa un waxaad ku dhufanaysaa saddex iyo siddeetan malas markaa waxa la gaadhsiiyey mar siddeetan baa la gaadhsiiyey culamada qaarkood baa waxay ku qadireen maylka inuu yahay saddex boqol ee waxa wey kun iyo toddoba boqol iyo waliba dheeraad qaarkood dad kun iyo todoba boqol bay ka yerayeen markaa dabeete waxay dhaha waa siddeetan qaarkood amba laba iyo siddeetan ama siddeed iyo siddeetan meelahaasaa la gaadhsiiyey oo kuwa kuwa u badan yidhi koob iyo sagaashan inta la gaadhin xagga masaafada masaafat lqasr waxaana sii caddaynaya min makata ilaa cisfan ilaa siddeetan kilomitr ba cisfan waa maka makaan qariib ilaa maka bimasaafa thamaaniin kilo ilaa siddeetan kilo bay jirta kilo ganide waa wakti waa wax cusuba imika qarniyadan dambe soo baxay lakin waktigaa hore lama isticmaali jira imika lakin dee kana caa xadiisku waa daciif lakin xadiiskani waa daciif masalada markaa ku saabsan salaada int salaada maha waxa weyaan masa safarka culimadu qaarkoodna intaasay qaateen afartaa walow xadiisku daciif ha noqdo waxay dhahdeen afartaa bariid ayuunbaa lagu qasrin karaa loo soomi lagu afuri karaa wax lamida ah. intaa wixii kale ma jirto musaafir maa qof qowlka daliilka u dhowo shekh islam ibn tamiya iyo selafkii hore qaar badan oo kamid ah sheekh ibn iyo albani iyo culimadaas u badana ay qaateenna waxa weeyaan maa yusama bisafar wixii safar lagu magacaabo wixii safar curfigaa loo celinaya waayo dadkii waa la kelifaya imika sagaashan kilomitr halkii tolo yaa garanaya sagaashankii kilomitr halkii haddaad baaburka xaysateen daqiiqad ku tagtaba gebigiisi so waqtiyada qaarkood imika saa ama ha noqdo markaa mid daqiiqad lagu tegay lagu tegine rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax safar la ydhaha un buu sheegay xadiiskana de daciif buu noqday qur-aankana ilaahay uu idlaaqay wإida kunta fiihim faaqamta lahm الsalaaةa ya ayuha اladina aamanuu ida darabtum fi اlardi falaysa عalaykum junaaxu an taqsuruu min الsalaa idaa darabtum fi اlardi ay saafartum haddaad safartaan falaysa calaykum junaaxu oo dhulka ku safartaan ereyga daraaba bimacnaa saafaro muhimka halkaa ku jira falaysa calaykum junaxun an taqsuruu min asala inaad salaaddii soo gaabisaan wax dembiyo idinka ah haystaan ma jiro de markaa waa idlaa safarkii wuu noqoy cumaan karaa wixii safar loo yaqaano curfigaa loo celinaya dad baa laga yaabaa haddaad boqol kilomitr safartay inaanay safarba u aqoonin baa laga yaba curfiyada qaarkood markaa masaafir noqon maysa dadka qaarkood waxa laga yaaba haddaad soddon gaadho ya ilaa ninkii hebel safray marka sida loo idlaaqay ba loo idlaaqaya safar curfigaa loo celinaya xadiiskan odhanaya khayru ummati aladiina idaa asaau istakfaruu waidaa saafaruu qasaruu waafdaruu isagu waa daciif macnuhuse tilmaamaya istikfaarta qur-aanka ilahay inoogu sheegay wuxuuse sheekhu isagu soo qaatay waidaa saafaruu qasaruu waafdaruu afurka keeba wanagsan in qofku afro soomka inoogu iman doontaa qasrigiina waynu soo sheegnay oo waxaa wanaagsan in la qasriyo inaanay waajib ahayn qasrinta laftigeeduna waxaa sii caddaynaya falaysa calaykum junaax nafyi ilahay wuxuu nafyey junaax istikfaartu fadli weyn bay leedaho taa iyado waynu garanayna aayad qur-aana tilmaamaysa iyo aayaad badan baa mee tilmaamaya istikfaarta dadka muminiinta inay dhaqankooda tahay bal waxaad soo sheegtaan aayad ku jirta suuratu ali cimraan xagga midigtaan ka dhigaysa haye wاladina ida facaluu faaxishaة aw ظalmuu anfusahum dakaruu اllaha faاstakfaruu lidunuubihim wman yakfir الdunuuba ila اllah walam yusiruu calى ma facaluu wahum yaclamuun kuma adkaystaan dembigaas israar calى dembi markaa istikfaartu goormay faa'ido yeelanaysa istikfaartaasi markay towbadi raacsan tahay waayo istikfaarta waxa lagu fasiriyo towbaddu ma kala hadhaan towbadu waxa weeyaan alqalb wa aljawaarix istikfaartuna waa lisaanki marka hadduu astakfir ullah astakfir llah dembigiina iska wato ya ma ma soconayso istikfaartaasi waa inay la socoto de inuu dembigiina ka dhexbaxayo ka murugoonayo waa markaa no qeyb toobadii ka midana waa kan carabkii dee ka istikfaarsanaya istikfaarna waa ilaahu dembigeyga asturo ii dhaaf wey cimraan bin xusein bawasir de uu ka warramay xanuunkii wuxuu ka warramayaa axkaam ku tacalluqda marka xanuunku noocu doonaba ha noqde xanuunka babaasiirta macruufka ka waktiganba waa macruuf oo qofka xagga hoose kaga dhacaya ama barida kaga dhacaya dabeedna dhibaata ay ku imanayso qofkii marka qaarkood baa laga yaaba naziifu dam inu yimaado naziif macanaa inuu dhiiggii socdo oo qofku saan u istaagiba kari waayo de dabeetna marka haddaad haddaad awooddo taagnin rasuulku tuka bu hi haddaad awoodi weydana fadhi haddii kale aad awoodi weydo fadhiga laftigiisina dhinaca adiga u jiifa culimada qaarkood sheekh ibnu cuthaymiin markuu xadiiskan sharxaya wuxuu yihi qaarkood ba waxay idhahdeen berigii hore babaasiirta in la qalaa waa dembi kutubta fiqay ku sheegeen qofku waa qof naftiisii dilay waayo berigaa hore dee dhiig joojintan iyo waxaa aad looma haynin oo waa tan qofka marka gacanta la goynaya baa la hahda la odhan jiray markaas saliid kulul ha loo geliyo gacanta qofka tuugaa marka gacanta la goynayo saliid bayloo halkan karkaraysa ayaa gacanta loo geliya markaa markaa jirkii waa soo horuraya lakin de imika dhiig joojin iyo waxba la marka imika u sheekhu dee imika haddii lagu sameeyo wax dhibo ma laha ilan waa imika kuma kuma dhimanaya hadduu qofkii markaa taagnidii kari waayo fadhi buu ku tukanaya hadduu fadhiga laftiis kari waayo dhinacuu jiibsanaya dhinaceebuu jiibsanaya dhinaca midig oo qibladana wuu jeesanaya hadduu fadhiyana hadduu markaa jiifana oo jan dhinaca laftiisa kari waayo fa mustalqiyan isagoo qadaadka u jiifa qadaadkii hadduu awoodi karayo lugaha xaggeebuu ujeedinaya ma madaxu xagga qiblada ujeedinaya mise lugaha xagga qiblada ujeedinaya madaxa aye luga markaad taagan tahay markaad saa u taagan tahay xaggee baa qiblada xigta lugahaagaa xiga eg madaxuu taagan yahay bal saa u jiifso adigoo taagan saad adigoo salaada sa taagan sa adaad u jiifsato luguhi xaggee eegayaan xaggii qiblada soo maaha marka lugaha ayuu xagga qiblada u jeedinayaa dabeetana saasu dee qof taagan u kaluu noqoni u ka dhigayay waa hadduu awoodi karaya haddaanu awoodi karaynin jihaadu ujeedoba siduu ufadhiyo iyo siduu yahay buu sameynaya laakiin wuxuu laga uu ka diiday rasuulku ninka saxaabigan kale inuu soo dhaweysto oo matalan miis iyo barkimoyin iyo uu markaa ku sujuudo ee ishaaridu ma looga baahanya taa kursi laakiin wuu ku fadhiisan kara xagga fadhiga oo kor wuu soo kicin karaa kor w ha iyadoo wuu soo kicin karaa wakan ku yihi wailaa fa awmi iman ishaar mutarabicuna waxay ka suurtagal arintaasi marka uu qofku rukuucda iyo qiyaamkii halkii rukuucda iyo qiyamka maanka de fadhiyo ee uu kari waayo taagnidii inuu sidii laga isku dhaafso taraabuc wa inagaa soo aragnay sidaas inuu yahay goormuu bilaabayaa qofku inuu salaada qasriyo wax lamida a waynu garanay safarku noocu yahay inuu qasrinayo inuu jamciyo jamcintuna waa ruksad iyadu iyaduna waa rugsad laakiin sidaas sida qasrinta uma adka si awgeed buu rasuulku alayه الslat slaam marar badan aanu jamcin jirin marar badan aanu jamcin laakiin qasrinta waa ka aynu saaray marka waxa sii adag labada he qasrinta intaas jamcinta laftigeedana waxay ka mid tahy ay ka mid tahy waa qofku haddaba goor waxay culimadu leeyihin si mudir soo rarayo ee uu leeyahay intaanu garanaynaa waxay sheegeen bu ihi in qofku markuu bunyaanka dhaafo dhismaha marku dhaafo hadda far inaad musaafirta waa laisla garta oad safar ubaxayso laakiin kasoo qaad magaalada hargeysa ad ka safraysaa koonahaasaad kasoo bilowda koonaha kalead ubaxaysaa labaatan kilomitr baa laga yaaba hargeyso kaliya inaad kudhex jirto magaalooyinka qaarkoodna bay kaba sii waaweyihin oo laga yaabo in boqol kilomitr magaalada laftigeedii la dhex socda inta aada inta aada ku jirto xayndaabkii magaaladaasi axkaamtii safarka laguguma kuguma dareereyso cala araaji ilaa aada guriga u dambeeya dhismaha u dambeeya ilaa aada weydaarato mooya markaasaad inaad afurtay iyo inaad jamcisay iyo wax lamid oo ah sameyn qof qof baa musaafir ahaa way dhacdaa marar badan su-aashaas o kalena musaafir buu ahaayo diyaarad buu la socday salaadii waktigeedii ayaabuu ka soo gaadhay goobtii marka hore musaafir bu ahaa isagoo musaafira ah bay xataa salaadda waktigeedi bilaabay laakin deegaankiisii buu yimid oo wali uu taagan yahay salaaddii muu dhamaystiraya mise ma dhamaystiraya ya mise musaafirnimadii u israac yuu xisaabsan yahay Ah, uu dhamaystiraya bay u badanta inuu waayo ciladii way ka baxday meesha salaadiina waqtigeeda tagey safarku hadduu safru macsiyo yahay hadduu mid kale yahay keebaa loo qasrinaya safarka mubaaxa amba waajibka amba wax lamid ah. baabu صلاة الجمعة wuxuu baabu yahay salaada jumcaha ay التي alati في يوم yowm waa salaada duhur oo maalintaa laba ragcadood la tukanayo oo salaat اljumca la ihahdo وعن cبد لله بن cمر و أbي هuريرaةa رضي الله عنهma أنهmaa labadoodaasi samicaa waxay maqleen rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم yquul عalى أعwaadi mimberihi ay wahuwa عalى أعwaadi mimberihi isagoo ku taagan أعwaadi mimberihi tiirarkii amba qoryihii أعwaad jamcu cuudi qoryihii mimberkiisa isagoo mimberka saaran waxay maqleen isagoo leh laynتahiyana أqwam can wadcihim الجumuعaati أw laykhtimana اllah calى quluubihim ثuma layakununa min اlغaafiliin rawah muslim lowallaahi allan ku dhaartee yantahiyanna ka joogsadeen oo ka joogsadeen ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen aqwaamu rag can wadcihim ka tegitaankooda wadcihim ay tarkihim tegidooda ay ka tegayaan aljumucaati jumcayaasha ay ka tegayaan aw ambaba haday ka hadday ka joogsan waayaan layaktimana allahu ilaahay daboole oo dabole calaa quluubihim quluubtooda uma dabeetana layakuununa ahaadeen oo ahaadeen marka qalbigooda la daboolo min alhaafiliin ee xaqa laga daboolo min alhaafiliina kuwa mooganee xaqaba aan usoo jeedin laga foorariyey rawahu muslim axaadiis badan baa tilmaamaysa jimcuhu inuu adag yahay sheekhu xadiiskan soo qaaday waxa u deliishanayaa jimcaha in la tukadaa inay tahay waajib adilo kalena de waata caddaynaysaa ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascaw ilى dikr اllah wadaru lbeyc fascaw ilaa dikr illah dikr illah waa khudbaddii mar haddii amar ilaahay ku bixiyey u yihi u socda khudbaddii u socda la yihi socodkii waajib laga dhigay dee shaygii loo soconayana in la dhegeystaa waa waajib iyo salaadaas islamarkaan la yihi iibkii waaba xaaraana ka baxay iibka jooji xilligaas wadaru ay utruku lbeyc halkana rasuulku uu adkeeyo laamku waa laam lqasam nuunkuna waa nunu tawkiid ficilka galay uu sii adkeynaya arrintaas oo muwaaa'atu lilqasam dhaar laamku u taagan yah bal muwaaaa la yantahiyanna way ka joogsani oo way ka joogsani oo iska dayn iska dayna aqwaaman can wadci majmucaat ragga qaarkoodo jumcayaasha aan tukanin amaba haday arrintaasi dhacday saa ku wadaan iyagoo hadda salaadihii kala tukada la soco salaadihii kale way tukadaan lakin jumcuhum baanay tukanin oo hadduu dano duhur buu meelaha iskaga tukadaa wuxuu noqonayaa min alhaafiliin waxaa kaloo rasulku ala sala sl xadis saxiixa ku sheegay saddex jimco oo isku xigta hadday tuula ka tagto jam dad meel degan iyo ahlu qarya hadday ka tagaan jumcaha tukashadiisa istaxwada calayhim shayaan hadday saddexdaa cisho ka tagaan saddex jimco isku xigta shaydaan baa ka waageerta oo saydareya gebigoodba qabsada istawad alayhim shayaan xadiis kale rasulku wuxu uri alay slat slam saddex jimco isku xiga qofka ka taga mutawaaliyaat ilaahay qalbigiisuu daboola xadiiskanu markaasi caddaynaya xadiiskana markaa tirada ma cayimin lakin xadiiskaasaa cayimay saddex jimco isku xiga qofka ka taga waxaad umalaysaa dadkan haddaba faralba tukanba ka ay kuleeyihin waa sideetan jir weligii aan kubkiisa biyo marin nacuudu billahi min dalik ilahu kuwaasaan kaa magan gal haddaba rag aqwaamun rag baa imika lagu qaadaya waayo dumarka jumcuhu waajib kuma aha lakiin ragga waajib buu ku yahay calىa acwaadi mimberihi cuud waa qorigii markaa saxaabi waxa weeyaan saxaabiyad baa rasuulka alayه الsalatu salaam usoo samaysay oo addoonkeedii oo nijaar wanaagsan aha u samaysay u dirtay waagii rasuulka alay slat slam tiirka ka khudbadayn jiray dabeetana wuu ka wareegay rasuulka alay slat slaam waxaa loo sameeyey qoryaha saddex jaranjaraa loo yeelay saddex jaranjaro ayuu lahaa mimbarkii nebigu aleyh isalaatu wasalaam mimbarkana markaa dee qofkii kor buu uga taagnaanaya dadkii oo dabeeta way arkayaan waa sunnaha ayuunbu ka mid yahay laakiin biduuni mimbar baa la khudbadayn karaa <clears throat> ahlulkaafiliintuna waa maxay wa dad xaqa moogan haddu doono xariif baa adduunyadiisa ku noqdo hadda la soco oo ha la idhahdo waa nin fariida waa nin adduunyadiisa siduu kala yaqaana ad oo rasuulku alay slat slam muxuu tilmaamay markuu sheegaya ahlu naarka inuu yahay qof basiiru bidunya aakhiradiisa iyo manaafiqa aakhiradiisana moogan adduunyada xariif buu ku yahay oo sida uu lagama badiyo an slm bin lk radi alahu anhu qala wuxu ui kuna waxaanu nusalii qaala tukada maca rasuuli ilahi salى allahu alay waslm aljumucata jumcaan la tukan jiray uma dabeetna nansarifu waanu ka bixi jirnay salaada walaysa lilxiiaani aw nansarifu ila lbuyuut walaysa iyadoo aanay u ahaanin lilxiiaani ay liljuduri gidaaradii jamcu xaydin waa aljidaar dilun iyadoo aanu har u ahayn harkaasoo nastadilu bihi aanu harsanno mutafaq aleyh walafd buhaariy wa fii lafdi lmuslimiin kunaa waxaan najmacu maa نجمع nujamicu macahu نجمع najmacu macahu xarakada qaarkood way shidaysaa nujamic ay nusalli macahu aljumucata rasuulka jumcahan loo tukan jiray idaa zaalat الshamsu markay cadceedu suusho uma نرجع haddana waanu noqon jiray نتتبع annagoo raacraacayna alfay ay adil alqaliil aladi jaءa bacda zawaal waa harhka yaree faygu muxuu aha waa harhka yimaada marka cadceeddu bartanka ay ka dhaqaaqdo ayaa fay u zawaal la dhaha fay waa adil lakiin waa kaa gaarka وعن سهل بن سعد الساacدي رضي الله عنه qال wuxu uhi ma kuna maanaan ahayn naqiilu ay nanaam alqaylula maanaan qayluulaysan jirin walaa nataqada manaanan qadayn jirin ilaa bacda aljumucati jumcaha kadib mooyaane mutafaqun caleyh walafdu limuslim wa fii riwaayati warin kale waxay ahayd fii cahdi rasuuli llaahi sala allahu waqtigii rasuulka labadan xadiis marka riwaayaadkooda la isku geeyo waxaa laga qaadanayaa waqtu salaat wuxuu sheekhu usoo qaaday raximah اllahu raxmata waasica waqtu salaati aljumca salaada jimcaha iyo waqtigeeda marka culimadu aqwaal bay kuleeyihiin qolo waxay leeyihiin salaatu aljumca maadaama ay bedel ka tahay salaaddii duhur waqtigeedun bay bilaabeysa waqtigey bilaabeysaa un bacda الzawaal falaa tajuusu an tuqaam qabla الzawaal in zawaalka ka hor la oogo jumcaha ma banaano bay idhaahdeen culimada in badan oo ka waxay u daliishadeen xadiisan weliba xadiiska dambe in ay laga horreysiin karo oo laba waqti ay leedahay oo qabla zawaal iyo bacda zawaal labadaba marka qabla zawaalna waa la tukan jiray sidaasaanay u badan tahay in salaada jumcaha intaan bartankaba la gaadhin la bilaabi karo oo xataa la tukan karo maca khudbaddii ilaa culimada xanaabilada in badan oo ka mid a markay cadceeddu joog soo baxda bay kasoo bilaabmi karta waqtigeeda xilligii ciidoo kale ay kasoo qaadeen xadiiska hore kuna nusalli maca rasuuli llaahi sala sala allahu slam jumicata uma nansarif walaysa lixitaani dilun nastadilu bihi inuu rasuulku alay slat slam amba zawaalka ka hor oogay amba iyadoo cadceed bartiga taagan waayo markaa hadhkii gidaarkii baanu hadh yeelan weliya hadh baanu kasoo rogman dee xilli horaanu tukanay wey muhimadu waa intaas loo soo qaatay mar haddaan markii rasuulku tukaday ala slat slam khudbadii u akriyay haddana hadh wuu jiraa laakiin hadh aanu hadhsana buu leeyay hadhkii wuu sii cadeeyo walaysa lilxiaani dilun kaasoo nastadilu bihi aanu hadhsano aanu jirin laakiin faygii wuu jiraayo gidaarka inta yare kasoo leexatay way jirta waa kan markaa yihi natatabacu lfay mar haddii harhkii aanu jirin magaalada madiinana aad bay ukulusha dabeetna marka kuleelka badani jiro kolba gidaarkaanu yar raacayna intaa yara harka haddana halkan kale haddana wadan kale saa iskugu saasaanu samaynayna intaanu gurigii ka gaarayno natatabac ya aan sahal bin sacd saacid isna wuxuu yihi min bani saacida saacida waa khasraj bay ka mid bin mucaad baa isna bani saacid ahaa bani saacida ma kunaa naqiilu qaala yaqiilu qaylula ereyga qaala ayaa macnayaashiisa macnayaal dhowra baa loo sheegaayo waxaa ka mid a ah bimacnaa naama wuu seexday markaa yaqiil qayluula qayluuladuna waa hurdada la seexdo qabla azawaal intaan duhurka la gaadhin bartanka la gaadhin aw bacda azawaal labadaba waa lagu tilmaamay ka hor iyo kadib labadaba maalan duhurka intaan badanka la gaadhin kayruula waa la idhahdaa salafkana waa laga hayna xilligaas ican jireen qaarkood amba bacda zawal qiilu fa ina shayطaana laa yaqiilu xadiiskaa nabiga laga so wariye alay slat slaam qayluuleysa shaydaanku ma qayluuleyste marka waa hurdooyinka la idhahdo xagga caafimaadka iyo cibaadada iyo way wanaagsan laakiin ta salaada subax ka dambeysa intaan waliba marka intaana cadceedu soo bixin haddii cadceedu soo baxdo qofku iska yar digriyo cadceedu soo baxdo waa gaare taa lama jeclaysan jirin casar ka dambaysa miyaa iyada hadalkeeda bada xadiis mowduuca weeyaan lakin xadiiskaasi ma jire ninka sixda bacd casr man naama bacd alcasr bacda alcasri fafaqada caqlahu a falaa yaluumana ilaa nafsa <laughs> ninka intuu casr kadib iska seexday caqligii waayo isagoo kala hadlaya soo kacay de naftiisuna canaanta <laughs> waa sad mawduuc xadiisku qofku way u banaantay waa jais inuu bacda casr seexdo laakin aqlab xataa qof xilligaa bacda casarka tu seexdo waxaa laga yaaba in isagoo riyo iyo wax ku riyood iyo waxaas inay ku dhacdo adiga su-aal baan ku weydiinaya haye nin baa wuxuu yihi man qaala qaala allahu faqad kafar ka waran haye adaaba igu dhaweeyaan man qaala qaala allahu faqad kafar so inta afar adag saxaabada odhan qaala allahu tacaala ga wuxu ku leey man qaala man qaala qaala allahu faqad kafara <laughs> masha allah way fahmeen rag badan haye ninka halkaa gacanta ka tagay ha sidaa horta marka koobaad haye qofka idhaahda naamaha man qaala qofka idha qaala allahu ilaahay u seexdaa u seexday faqad kafar laa <laughs> taakudhu sanatun ma kunaa naqiilu maanaan markaa qayluuleysan jirin walaa nataqada maanaan qadin jirin ilaa yowma aljumcati ila bacd ljumcati ilaa bacd aljumcati maxaa laga qaadanaya markaa maalmaha hore qadada iyo qadada laftigeeda xagga hore waa laga dhigi jira maalintaa jumcaha mar hadday yidhaahdeen waxay ka deliishadeen cuqlada zawaalka tihi baa bacda zawaal yidhi baa deliishaday mar hadduu yihi markaa ma ma kunaa naqiilu walaa nataqada ilaa bacd ljumucati qayluuladii iyo qadadii markaa jumcihii kadib xag waxay kutusaysaa inay zawaalka kadib ka dhigi jireen laakin yaxtamil dee hadduu markaa leeyahay xilligaasaanu maalinta qadada iyo jumcuhu baanu ka dambaysiin jiray waxay ka dhigan tahay inay haddii doonaan hore ka geli jireen ba iska dhici karta lagu ohan kara almuhim labadaa waktiba way leedahay walo waktigaa dambebaa hoosii badnaatay wa fii riwaayati fi cahdi rasuuli llahi sala allahu alay slam si rasuulka ka dambeysay baaba la odhan karaaye laakiin wuu caddeeyey wuxu uhi fii cahdi rasuuli llahi sala allahu وعن jaaبir radي الlaه عanه aن النabiya slى الlaه alay slm kaana wuxu aha ykdub mid khudbaday qaayiman isagoo taagan fajaءad way timi ciirun safar baa yimid awra min asham sham bay ka timi fainfatala annaasu infatala ay insarafa annaasu dadkii baa u leexday ilayha xaggeeda xataa lam yabqa ilaa aanu ku baaqi noqonin masaajidkii iyo nabiga hortiisa alayh salatu slaam ilaa itna cashara rajula labiyo toban nin mooyane rawahu muslim xadiiskana wuxuu tilmaamaya inteebay ku xidhmi kartaa salaada jumcuhu marka waa la isku khilkhilaafay qadiyadaas qolo laba qof bay yidhaahdeen qolo saddex bay yidhaahdeen qolo labiyo toban bay yidhaahdeen qolo afartan bay yidhaahdeen qoloba bay sheegeen ya aqwaal fara badan oo dhowr iyo tobana ah. haddaad tihiin shaaficiyada hay maa madhabukum fi hadihi aلsalaa ya afartan way maxaa shuruuddiina kale ka mid ah bal afartankuba hadday shaqaale yihiin hadday reermi yihiin guurguuraya ka warran ya marka qolada tiri labiyo tobanbay ku ansaxaysaa waxay rasuulka labiyo tobankaa nin baa kusoo haray ilahayna qur-aanka waa ku sheegayo waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ee insarafu waa u leexanayaan ilayha wa tarakuuka qaayiban adigoo khudbaddii u taagan way kaa tegaya khudbadduu rasuulku u taagnaayo maal baa soo galin ba waa la dareero masaajidka marka in sha allah waynu sii sharxi doonaa gaadhay